رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar khaasatan waxaan ku soo dhex jirnay ama aan maraynay khaswadii iyo duulaankii khaybar ee dadka muslimiinta ay la galeen yuhuudda waxaa noogu soo dambaysay cali bni abi taalib iyo sidii habsamida lahayd ee ninkii marxab ahaa uu ugu soo baxay kii ay hooyadii libax ugu magac dartaan ahay buu yidhi waxaa la imoodaa libaaxii hawdka ku jiray dawladiisana dadka cabsi gelin jirtay beega iyo koonbadan u buuxinayaa oo waa u beegayaa gaalada say sandare wax u beegi jirtay oo kale madaxuu ka kala duwayey walaalkii baa soo baxay zuhayr ibni cawaan baa ag dhigay way jabeen mashaakil fara badan baa casiibay waa la cayrsaday xisnigii ay ku jireen bay ka baxeen ku kalay aadeen muslimiintu waxay khaniimaysteen xisnigii naacim wax fara badan oo cunto iyo timir iyo hub markaa ah uma intaa kadib xaasara almuslimuun muslimiintu waxay reereeyeen xisna sacb sacab xisnigii lagu magacaabayay taxta qiyaadati xabaab bilmundir ninkii ahaa maamulkiisa hoostiisa oo ciidanka ninkaasaa markaa hogaaminayay wadaana wadaama wuxuu xiriiriyey ama uu socday alxisaaru cunaqabatayntii alaaata ayaam saddex maalmood wa fii yowmi athaaliti maalintii saddexaad dacaa rasuula allahi rasuulkii ilaahay wuxuu alla ka bariyey ee uu tuugay inuu rabbi siiyo bilfatxi guul iyo walghaniima haniimo fatxi iyo inuu ilaahay khaybar u furo uma kadib nadaba almuslimiina nadaba wuxuu ku guubaabiyey almuslimiina muslimiinta uu amray bilhujuumi war inay ku qaadaan fahajamuu bishidda waxay weerareen si adag oo xoog leh wawaqaca albaraaz waxaa dhacay mubaaraso iyo walqitaal dagaalba wadaarad waxaa wareegay oo dhex maray macraka caniifa macrakad iyo iska hor imaad adag intahad ay ku soo gebagabowday bihasiimati alyahuud yahuud jabkeeda waftataxa almuslimuuna muslimiintii waxay furteen haddana alxisna xisnigiibay furteen waa xisnigii kale ee ay ku jireen oo ay rabeen inay galaan ee sacbi ahaa kaasay furteen qabla an taqruba ashams intaysan qoraxdu dhicinba intaysan cadceedda dhicinba way furteen fawajaduu waxay ka heleen fiihi xisnigii dhexdiisa khanaa'ima kafiiratan haniimooyin fara badan oo min alطacaami raashin ah cunto badan bay ku aruursadeen meesha idan carruurtoodii iyo wixii oo dhan bay meesha markaa geliyeen cunto fara badan baa ku jirtay wa kaana akthara xusuunin buu ahaa dhufayskan ugu badan طacaaman xagga raashinka wawadakan iyo xagga sudaga suuq fara badan ooy iidaan ka dhiganayeen ayaa meesha markaa ku jiray wa kaana xisnigaas wuxuu ahaa wuxuu ahaa akthar alxusuuni dhufuufyaalka midka ugu badan tacaaman xagga raashinka kan iyo xagga subaga wa acdamahaa ugula weyn hanaa'an xagga haniimada lilmuslimiina muslimiinta ay haniimaysteen muslimiinta khaniimo ay ka heleen kii u weynaa buu ahaa wa kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen qabla daalika markaa ka hor intaysan xisnigaa sacdi aysan furan ka hor fii majaacatin badaajo shadiidatin ee daran xataa dabaxa ilaa ay gowraceen naasun dad alxumur dameeraha ilaa dad dadkii ka mida dameero ay markaa qasheen fanahaa rasuuluullaahi baa ka reebay sala allahu calayhi wasalam can luxuumaha hindhaha dameerka rasuulkaa markaa u diiday wa amara wuxuuna amray bilcubuuri dhiryaalka in la afgembiyo fa ukfi'at waa la afgembiyey aniga hidibka waa turi asagoo bislaashihii u dhow oo cunitaan keliya u dhiman yaa amar rasuulka xaggiisa ka yimid dhammaan afka dhulka haloo geliyaa yidhi wixii digsi ahaa ama beri ahaa ee markaa lagu kariyey wa amara rasuulku wuxuu amray bilquduuri dhirrihii in la afgembiyo fa ugfi'ad waa la afgembiyey wahiya ayadoo mansuubatun saaran cala anniiraani dabka dhirrihii oo dabka saaran oo tuda tudabahu fiiha karahaya tilka luxuum hilbaha ayaga ah waxaa lagu tadbiikhinayo lagu karinayey hilibka dameerka walaada waxay u carareen ama ay magangaleen alyahuudu yahuudii biqalcati zubayr qalcadii zubayr wataxasanuu taxasanuu fiiha meeshaasay gabaabtii iyo dhufiis ka dhigteen wahiya haalita alxusuuni waa dhufiysyadii kii saddexaad iyo wa aakhiruhaa kii ugu dambeeyey fii shaqri nataad qaybta nabaad qaybta nataad ku taalay dilcadaa ay galeen ee subayr waxay ahayd dhufeeskii ugu dambeeyey qaybtii nadaad markaa ku tiilay ama almuslimiina muslimiintii fafaraduu waxay ku soo rogeen calayhim yahuuddii korkooda alxisaal cunaqabatayn wa fi lyowmi araabic maalintii afaraad afar maalmood markay maraayeen oo afar maalmood oo ay u ahayd intay intay cunaqabataynta markaa ku jireen wa fii yowmi araabic dalla yahuudiyun nin yahuudiya wuxuu tusiyey muslimiinta calaa jadaawili maa'in wuxuu tusiyey jadaawil oo biyo ah meel ka kanaal ah oo mataqaanaa kanaalooyinka biyaha ka mid ah kaana yastasqi ay ahayd kuwa ka waraaboo ka cabaa minhaa jadaalka iyo kamaalka xaggiisa alyahuuda yahuuda kamaalkaan la u jeedin buu yidhi ilaabaa u soo dirayba waa kamaalka ay biyaha yahuudu ka cabaan faqatacaha almuslimuuna muslimiintii way ka jareen marka canhum xaggooda fakharajuu way soo baxeen waqaataluu way dagaalameen haddii mar biyo lagaa jaray maxaa kuu dhiman maxaad ku noolaanaysaa waa ma jirto waxay dhan haddiiba biyo la gooyey aan isdhiibno dagaalka xoog aan u galno dagaalkiibay soo galeen faqatacahaa ceelkiibay ka gooyeen almuslimuuna canhum xaggooda cadowgii fakharajuu way soo baxeen wa qaataluu way dagaalameen qitaalan dagaal shadiidan oo daran uma inhasamuu kadibna way jabeen uma intaa kadibna inhazamuu way jabeen ilaa shadri shiqe qaybtii ama qaybtii shiqi ku tiilay ay markaa u jabeen haddana wa taxasanuu dhufays bay ka dhigteen bixusni ubay dhufayskii ubay lagu magacaabahay dhufayskii ubay ayay markaa tageen haddana fatxu shiqi baanu qaadanaynaa xaafaddii iyo magaaladii shiqa ahayd furajadeedii waattabicahum way ceyrsadeen almuslimuuna muslimiintii xataa xaasaruuhum ilaa ay hareereeyeen fakharajuu way soo baxeen cadowgiina mustacidiina ayagoo u diyaar ah liashaddi alqitaali dagaal midka ugu adag dagaalkii ugu xooga badnaa ayagoo diyaar u ah wabaraza axada abtaanihim waxaa u soo baxay geesiyaalkoodii mid ka mid ah yatalubu asagoo dalbahaya almubaarasata in loo soo baxo geesigeesiyada yahuudda ka mida ah intuu soo baxay buu yidhi car yaa ii soo bixi kara yaa ii soo baxay yatlubu almubaarasata mubaarasa asagoo dalbaaya waa loo soo baxay faqutula waa la dilay uma intaa ka bacdi barasa waxaa soo baxay haddana aakharu mid kale faqutula waa la dilay qatalahu waxaa la dilay kaa labaad abuu dujaana ninkii geysiga abuu dujaana muslimiinta ka mid ahaa waa samaad bin kharsha alansaari falamaa qatalahu markuu dilay asraca wuu degdegay abuu dujaana ila iqtixaami lqalcati inuu jiiro qalcadii meeshii qalcada ahayd ee dhufayska ahayd inuu dhex ka dhex duso waqtaxama macahu waxaa la dhex maray almuslimuuna muslimiintii fajaraa waxaa ka socday alqitaalu dagaal fajara waxaa ka socday oo ka bilowday alqitaalu dagaal daakhila alkhalac qalacadii gudaheeda saacatan waqti saacaddan ma aha ti lixdanka daqiiqee qadar baa loola jeedaa humma fara alyahuud yahuudii way diday haddana ila alxisni athaani dhufayskii labaad waa xisnu nasaar dhufayskii labaad ee nazar bay aadeen wahwa aakhiru wuxuu ahaa kaana waa nazaare wahwa aakhiru lxismayayn labadii dhufayskii ugu dambeeyey oo fii haada ashabr qaybtaa markaa ku tiiday qaybtaa shaqa ee labadii dhufaysay ugu dambaysay ee ku tiiday buu ahaa wahanima waxay ka haniimaysteen almuslimuuna muslimiintiina fii xismi qubay afaafan afaaf kaiiran ee fara badan iyo mataacan alaab afaafka inta badan waa mataaculbeytka mataac iyo alaab bay ka haniimaysteen wa hanaman iyo ari wa tacaaman iyo raashiin uma intaa kadib taqadamuu horay usii socdeen wa xasaruu waxay hareereeyeen xisna nazaar nasaar xisniga lagu magacaabo wa kaana calaa ra'si jabal buu ku yiilay xisniga iyo dhufiiska nasaar la yidhaahdo buur fiideeda ama buurta madaxeeda kore ayuu ku yiimid laa sabiila jid ilayhi ma lahayn waddo lagu galo ma lahayn waqad tamannaca way difaaceen ahlahu ehelkiisii ehelkii meesha markaa jooga xisnigii nasaar difaac bay galeen ashadda tamanuci difaacid iyo mancidkan u daran ayay markaa difaaceen wa kaanuu waxay ahaayeen calaa shibhi alyaqiini yaqiin wax u eg bay wateen bianna almuslimiina muslimiinta laa yastatiicuuna inaysan awoodi karin iqtixaamuhu inay soo jiiraan meeshaa masaar lagu magacaabo muslimiinta inaydaba soo geli karin bacdamaa buur madaxeeday ku taalo albaab laga soo galo hal oo sacdi iyo dhib ah ma ahee wax kale uusan lahayn waxay yuhuuddu ku sugnaayeen yaqiin wax u eg shibhulyaqiin shibhilyaqiini bay ku jireen bianna almuslimiin muslimiinta laa yastatiicuuna inaysan awoodi karin iqtixaamuhu soo jiiritaankiisa walidaalika sidaa darteed aqaamuu waxay ku nagaayeen oo ku sugnaa meesha fii xisniga nasaar maca aldaraari iyo wannisaa'i ilmihii iyo naagihii wa qaawamuu way ka hortageen ashadda almuqaawamati colitaan iyo ka hortagidkan ugu adag ee ugu daran way difaaceen macnaha aad bay uga difaaceen muslimiinta laga difaacayaa ramyan bay uga hortageen kantaa lagu tuuro ramyan tuurid bilmadni gamiil lagu tuuro iyo alxijaarati dhagxaan muslimkii soo dhowaaday xataa damca inuu xoog u soo galo dhagxaan iyo waxay ka horgeynayeen wax lagu magacaabo eh, eh, nabliga waa tallaaraha ayaa laga horgeynaya muslimiintu markay eh, adkaysan waayeen oy meeshiina u dhawaan waayeen kii damca inuu u dhowaadana dhagax uu ka horla kulmaayo iyo leeb fa nasaba almuslimuuna muslimiintu waxay surteen almanjaniiq manjaniiq ba halka lagu magacaabo waa meeshay dadka hadda hoobiyuhu ka dhahaan hoobiyo baxalkeed inta la soo qaadaa dhagax weyn inta la saaraa hal mar lasii daynayaa suu u sii socduu ku dhex dhacayaa baalkaa manjaniiqa ah ayay sureen fawaqaca fii quluubihim rucba qalbigooda arnigax baa galay waayna aysan malaynaynin tabtaa inay muslimiinta ku dagaalami doonaan qalbigooda ayaa cadowgii waxaa galay rucbi waharabuu way carareen ilaa shatari kafiib shabrada ama qaybta kasiib lagu magacaabo duuna an ayagoo yucaanuu ayagooaynan dhibtoonin shiddatun dhib oo tudkaru la xuso si aayaddan bay uga farxadeen oo uga baxeen dhib saas u daran oo hadda la sheegana ma soo marin kadiib bay markaa haddana u carareen waayo duuna an yucaanuu ayagooynan dhibtoonin wax dhib ahna aynan u marin shiddatan dhibaatoo tudkaru la xuso saa loo yeeyeyneeyo ayna markaa marin wawajada almuslimuuna muslimiintii waxay ka heleen meesha hanaa'ima haniimooyin fiiha waxaa ku sugnaa awaani weelal oo min nuxaasin naxaas ka samaysan weelal maar ka samaysan wa fakhaar iyo dharyo fakhaarka waa digsi ka samaysan jili ama sadoobo faqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi iqsiliiha iska dhaqa watadahwi fiiha waxna ku karsada oo niman laga yaaba inay khamri ku cabeene khamiri ku cuneene weel kalena ma haysanee iska dhaqa buu dhahay nebiga sala alla calayh wasalam waxna ku karsada hadda waxay soo galeen kutayb fatxulkutayb kutayba furashadeedii haddana wataqadama almuslimuuna muslimiintii horay u soo gudbeen oo way soo hormareen ilaa xisbi qamuus xisnigii qamuus ahaa waa awalu xusuuni waa dhufaysayinkii ugu horreeyey oo alkutaybata xaafadda kutayba ku yiilay fa xaasaruuhu waxay ku hareereysnaayeen arbacata cashara yowman aw cishriina yowman maca khilaaf afar iyo toban maalmood ama labaatan maalmood uma intaa ka bacdii yuqaalu waxaa la yidhi ina alyahuuda yahuudii ayaa talabuu waxay codsadeen alamaan nabadgelyo in amaan markaa la helo wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa ayagu ma codsanine ina almuslimiina muslimiintiibaa fataxuu waxay furteen alxisna waxay furteen dhufayskii canwatan si xoog ah ay markaa ku furteen wa fara alyahuud yahuuddii ayaa waxay u careen ilal alxisnayni labadii xisni waa labadii dhufays albaaqiina ee baaqiga haray alwatiix iyo wasalaalin waa labada labadaa bis baa harsanayd kiyay aadeen falamaa saara markay ahaaday ay u socdeen ilayhimaa labadaa xisni xaggooda almuslimuuna muslimiintii liyuxaasiruuhumaa say u hareereeyaan markaasay talaba alyahuud yahuuddu codsadeen alamaan calaa an yakhrujuu inay ka soo baxaan min khaybar iyo wa araadiihaa dhulkeeda waxay dhaheen bis annagu waa ka baxaynaa khaybar iyo dhulkeedana waa markay naftu markaa u timid binisaa'ihim inay la baxaan haweenkoodii iyo wadaraariyahum caruurtoodii facaahaduuhum way kula ballameen calaa daalika arrinta muslimiintana arrintaa markaa way kula ballameen facaahaduuhum calaa daalika wasamaxa wuxuu u oggolaaday lahum ayaga rasuulka waa yuhuudee bian ya'khuduu inay ka qaataan min alamwaali xoolaha xaggooda maa xamalat rikaabuhum wixii ay rikaabtoodu qaadi karto geela wuxuu u qaadi karo keliya inay qaataan ila asafaraa'a kii jaallaha ahaa ama guduudnaa iyo walbaydaa'a kii caddaana ahay kan cad iyo ka gaduudan ma ahee inta kale inay u qaataan oo geelkooda uu qaadi karo intaa ayaa loo ogolaaday kan safraha iyo baydaha kuma jiro ay dahab waalfida loola jeedaa waa dahabka iyo qalinka dahab iyo qalin ma qaadi kartaan baa la yidhi waalkuraaca iyo fardaha waalxalqata waa hubka ay alkhayli wasilaaxa saa fasiray kuraacuna waa fardaha xalqaduna waa hubka intaa waxaan ahayn wixii nin kasta oorkiisa u qaadi karaa yuu khaybar kala bixi karaa watabara'u minhum beri inuu eh, macnaha beri bayna ka tahay oo beri buu ka noqonayaa minhum xaggooda addimmata ballanta in ka tamuu shay-an hadday wax qariyaan hubka iima qarsamaayo dahabkii hadday jeebka gashtaan oo ay isdhahaan lacag iyo dahab iyo labaxa hadday wax qariyaan qofkii lagu qabto ballanta kuma jira macnaha waa la dilayaa uma kabacdi in ka shay-an hadday wax qariyaan uma ka bacdina uma intaa kadib salamuu alxusuuna ahalaaata aw alxismayni waxay sallimeen oo ay si nabadgelyaa u dhiibeen dhufaysadii kii saddexaad ama kii labaad fa fahanima almuslimuuna muslimiintu waxay haniimo u heleen mi'atu dircin boqol camburbireed wa arbacmi'ati sayfin afar boqol oo seef wa alfa rumxin kun waran wa khamsami'ati qawsin shan boqol oo qaanso oo weliba carabiya kuwa carabtu ay sameeyaan ah wa suxufan iyo kutubo oo mina tawraad kitaabkii towraad ah kutubo badan oo towraad ahna way heleen laakiin actawhaa way siinayeen liman talabaa qofkii absada qofkii kutubkii isii dhah way iska siinaayeen idan kitaabteeda muxuu tarayaa kitaab qur-aan bay haystaane waa maya kii codsadana markaa way siinaayeen wahadara waxaa furay bilcahdi ballantii oo qiyaamo la yimid kinaanatu bin abi xuqiiq nin la yidhaahdo iyo wa akhuuhu walaalkii fakhayabaa waxay qariyeen kasiiran wax badan oo min aldahabi iyo waalfidati dahab iyo qalin markaa ah waaljawaahiri jawaahir waxyaabaha laysku qurxiya waaye fabari'at minhuma dinna labadoodii waxay ka baxeen oo ay beri ka noqdeen ballantii wa qutilaa waa la dilay biqadaratihimaa ballanfurkooda dartiisaa markaa lagu dilay ballanfurkooda sababtiisaa markaa lagu dilay waqadara waxaa ka baxay dheh bilcahdi ballantii kinaana bin abi xuqayq nin lagu magacaabo iyo wa akhuuhu walaalkii fakhayaba waxay qariyeen katiiran wax badan oo min aldahabi iyo waalfida iyo waaljawaahiri jawhare markaa ah ayay qariyeen fabari'at beri ayay ka noqotay minhumaa xaggooda addimatu balantii macnaha kuma jiraan balanta bacdamaa wax ay qariyeen horayna loo sheegay balantii waa looga baxay ayagana wa qutila waa la dilay biqadaratihima ballanfurkooda sababtiisa wa kaana safiyata bintu xuyay oo nebiga xaaskiisa noqon doonta gadaal dambe waxay ahayd safiya binti xuyay bin akhdab taxta kinaana kinaana hoostiisa ninkan hadda la dilay ee kinaanee ballanta qaliyay yuhuudda ayaa qabi jiray aabbaheedna waan soo marnay xuyey ibnu akhtab buu ahaa isagana nin madax ahoo hore loo dilay buu ahaa fa jucilat waxaa la yeelay fi sabi qafaalka dumarkiina soo qafaalaa lagu soo daray ayadana kadibna rasuulku waa uu xoreeyey waana guursaday qabla fariiqayni labada qole wixii laga kala dilay wa wuxuu gaaray cadadulqatla intii laga dilay tiradooda min alyahuud alaaata wa tisciina qatiilan sagaashan iyo saddex qof ama almuslimuuna muslimiintii fa qiila waxaa la yidhi shan iyo toban waxaa la yidhi lix iyo toban waxaa kaloo la yidhi sideed iyo toban intaba markaa taariikhda way sheegtaa quduumu muhaajiri alxabasha nimankii xabasha u hijrooday soo gelitaankoodii ay madiine soo galeen iyo waa abii hurayra abii hurayra madiine soo galay iyo waa abaan bin saciid ninka lagu magacaabo walamaa markii rajaca ay soo laabteen alxabasha raggii xabasha u hijrooday maca camar ibni umay addumriyina uu la socdo camar ibni umay addumri qofkii xasuustaa waa xaamili kitaabi rasuuliillaahi rasuulka warqadiisa ninkii u qaaday ila najaashi boqorkii najaashi ittajaha waxay aadeen taa'ifatun koox oo minhum muhaajiriintii xabasho ka soo noqotay ka mid ah ilaa khaybar khaybar bay toos u aadeen markiiba la yidhi nebi moxamed khaybar buu aaday khaybar bay ayagu aadeen wahum ayag waxay ahaayeen sittata cashara rajul lix iyo toban nin sittata cashar rajul fiihim waxaa ka mid ahaa oo ku jira lix iyo tobanka jacfar ibni abi taalib wa abuu muusa alashcari radia allaahu canhum ajmaciina dhammaan dhammaandoodba allah ka raali noqdee dhammaantood ilaahay ha ka raali noqdeen intaasaa waxaa ku jiray lix tobankaa qofood jacfar ibni abi aalib iyo abi muuse fawaafaw way u tageen rasuul allaahi bay u tageen sala allahu calayhi wasalam oo waxay gaareen xiina fataxa khaybara markuu khaybar furtay wa qabla an yaqsimahaa intuusan qaybin haniimada fatxigii markuu dhacoo guushii ay heleen welina aan haniimadii la qaybinin ay markaa gaareen faqabala eh, sal allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu shumiyey jacfaran jacfar buu dhunkaday jacfar ayuu rasuulku dhunkaday marka <clears throat> ittajaxa waxay soo aadeen daa'ifatun koox oo minhum nimankii xabasha ka soo laabtay ah ilaa khaybar markay madiino tageen ee la yidhi maxamed nebiga wuxuu jiraa khaybar khaybar laysoo tooseenba toos khaybar bay nebiga ugu yimideen wahum ayagu sittata cashara rajulan lix iyo toban nin bay ahaayeen fiihi waxaa ka mid ahaa jacfar ibni abi taalib oo abuu muusa alashcari radia allaahu canhum ajmaciina dhammaantood ilaaha ka raali noqdee fawaafaw waxay u tageen rasuul allaahi sala allahu calayh wasalam oo ay gaareen xiina markii fataxa uu furtay khaybar wa qabla an yaqsimahaa intuusan damiinada qaybinin guushiina waa la helay oo waa la furtay ee maka ee khaybar laakiin damiinadood lama qaybinin faqabala sala allahu calayh wasalam mid wuxuu dhinkaday jacfaran wa qaala wuxuu yidhi wallaahi maa adrii ma ogi biayihimaa labadaa keedaan afraxu aan u farxay labada mid ka mid ah midka farxadda i haysa aan kugu farxay ma ogi bifatxi khaybar am biqudumi jacfar ma jacfar soo gelitaankiisa farxadda i haysata tahay mase waa khaybar furitaankeeda labadaa tii ay tahay ma ogi buu dhahay nebiga walamaa markii qasama uu qeydiyey rasuulka khaybar haniimadeeda acطaahum waa uu siiyey nimankii xabasho ka soo jirooday ee ka soo laabtay min alkhaniimati haniimada xaggeeda ayuu wax ka siiyey wa amaa baqiyatu muhaajiri xabasha intii muhaajiri xabasho ahayd intii intaa ka soo hartay fadahabuu waxay aadeen maca nisaa'ihim haweenkoodii iyo iyo wadaraarihim arrintoodiiba ila almadiinati madiinay ra'san si toosa u aadeen ee waxba lama siinin laakiin intaan kale waxay soo aadeen khaybar markaasuu nabiga khaniimada wax ka siiyey ama intii kale waxay aadeen dhanka madiina ra'san si toos ah wa waafaahu waxaa u yimid oo kale aydan sidoo kale nebiga bikhaybar ugu yimid bacda an tamma alfatxu fatxigu markuu taam noqday oo guushii la helay kadib abu hurayra ayaa yimid radia allaahu canhu ilaah ka raadi noqdee wa kaana abuu hureyre wuxuu ahaa qad jaa'a mid yimid ila madiinati magaalada madiina bacda huruujihi soo bixitaankiisa nebiga ilaa khaybar uu u soo baxay kadib ayuu madiine tegey fa aslama wuu islaamay uma istadanaka bacda wuxuu istiidaan u soo qaatay inuu soo aado khaybar wa kharaja ilaa khaybar khaybar buu markaa u soo baxay faacطaahu rasuulu اllah rasuulkii alla wuxuu ka siiyey abu hurayra min haniimati khaybar khaybar haniimadeeda haniimadii khaybar buu wax ka siiyey wawaafaahu waxaa kaloo u yimid rasuulka bacda alfatxi fatxigii kadib aydan sidoo kale abaan bin saciid ninka lagu magacaabo wa kaana abaan wuxuu ahaa qad kharaja mid baxay bisariyatin koox ilaala ah ilaa najid ilaa najid dhanka najid buu la aaday falammaa qadaa markuu soo dhammaystay mahamatahu shaqadiisii jaa'a ilaa khaybar asagana khaybar buu yimid walam yucda ma siinin lahu ninkaas iyo weli asxaabihi dadkii la socday lama siinin min haniimati khaybar khaybar haniimadeeda waxba kama siinin rasuulka sal allahu calayh wasalam intaasoo dhan waxay tilmaamaysaa khaybar iyo dagaalkeeda weli waan ku dhex jirnaa waxaan u geli doonnaa sidii loo kala qaybiyey xoolihii khaybar iyo ridii sunta lahayd ee nebigu ay siisay gabadii yahuudiyadda ahayd ee khaybar markaa joogtay waxay tiri maxamed iisoo sheego iiga warama ee muxuu aad u jecel yahay garabka baa la yiri neef intay qashay bay garabka sunta ka buuxisay qasdaadana habeen dambe haddii rabbi idmo laakiin meesha inoo joogto caawa wabillaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam